waxay u waajibtaa lixaqi illaahi tacaala xaq ilaahay leeyahay baa lagu gudayaa khaطa'an kaana dilkaasi ha noqdo kama aw camdan ama kas sawaaء lazimahu qisaasun qisaasi ha ku laazimto ha ku waajibto aw diyatun ama mag ha ku waajibto aw lam yalzamhu shayun ama iyo waxbaba yaanu ku waajibin oo minhumaa magtii iyo qisaastia hadalkan waalidku raximah watacaala wuxuu rabaa inuu yidhaahdo laba masalo masalada koobaad dilka xaraamta ah kafaara ka waajibta qof aanay bannaanayn dilkiisu haddii aada disho kafaara ka waajibaysa oo sidaa u duuduuban oon kala qaad iyo wax laga soo reebaya lahayd masalada haddaba waxay isxaa soo gelaya hadduu kas yahay iyo hadduu qadca ah yahay waxaa kaloo soo gelaya haddii qofkan diyo lagu yeesho ama qisaas lagu yeesho ama waxbaba aan lagu yeelan intabana suwarkeeda waynu soo marnay masalada haddaba haddii la yihaahdo qofka dilkiisa uu xaraamta yahay laba mid buu noqdaa imaam muslim inuu yahay aan xad iyo jinaayad loo dilogelin qaybta labaadina waa inuu yahay gaal ama cahdi ama dima idinka baxayso oon labadaba soo marnay cahdigaasi ama cahdi iyo heshiis guudood gaalada qayb kamida heshiiseen ha noqdo ama qof gaalo ammaan iyo nabadge magangelyo gaala la siiye ha noqdo dadkaas dhiigooda in la daadiyo ay xaaraamta tahay oo muslim iyo gaal isugu jira qofkii uu gacantiisi iyo sababtii ku dhinto kafaara gud baa laga rabo masalada labaadee uu kuu tilmaamayo waxaa weeye kafaaradan sababta waajibisay kafaarada wuxuu leeya addoonku laba xaq baa la xiriira marka la jiro xaq aadami ah iyo xaqullaahi xaqa aadamiga ee dilka la xidhiidsadana laba weeye qofkii la dilay xaq uu yeelanayo oo kaasi waa aakhiro nabiguna in badan buu sheegay calayhi salaatu wasalaam dee qofkii wuxuu yihi farasuu qabsanaya rabbi sal haadaa lima qatalani lima safaka dami taasi waa aakhare xisaabteedu jirtaa maadaama isagii uu tegay mar haddii uu dhintay oo tegayna waxma ma karo aakhare qiyaamo la isugu tagana cidaad wax yar ka goosan karta cafi maba taalba rabbi laakiin fadligiisa waa waasica intuu qofkii raadli geliyo kii dambana cuquubadii laga cafiya way dhici kartaa xaqa adamahee labaadi waa dadka nool qisaas ama mag leh hadday rabaanna labadaba kii ay lahayeen cafin kara wey dadka nool qofkan la dilay dee iyo xanuunkii la mariyey iyo wixii uu cibaadaad iyo khayraad kasban lahay oo sabab u noqotay buu ku yeeshay dhiiggiisii aqaadis dadkii ahalkiisa ahaana xanuunkii la xanuujiyey iyo booskii ugu jiray waa ducaadii u dhintaba ay dhexli lahaayeen dhiiggii uu galana caaqilo ay u bixin lahaayeen bay ku yeesheen qaybtaasi waa xaqa aadamaha xaqullaahi baa jira addoonkan ilaahay baa abuurtay licibaadatihi buuna u abuurtay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun wuxuuna u joogay haddii uu mumin ahaana ilaahay cibaadadiisa inuu badiyo dadka ahlul iimaanka iyo tawxiidka ana uu safkooda iyo shicaarkooda badiyo waajib diireed oo rabbiguu gudanaya in arrintaasi ay soo gabogabowdana alaa sabab ugu noqday haddii uu gaal ahaana addoon ilaahay cibaado u abuurta u ahaaye addoommadana ixsaan inuu waa u samaynayay inuu tawbad keeno rabbi usoo noqdana waa laga rajo qabay wixii o dhan waxay isku dhamaatay maxaa sabab u noqday qadar saabit aha ah, jiro xujo ma aha lakin adaa sabab u noqday taana xaqulaahi inaad kafaara u bixin saa darteed wuxuu yihi lixaqillaahi tacaala xaq ilaahay leeyahay bay u waajibtay khaaan kaana dilku gaf ha noqdo kama ah aw camdan amaa kama ah hadduu yahay naska qur-aanka kafaarada sheegay ilahi wuxu waman qatala muminan khaطأa fataxriiru raqabati mu'mina waa xaq ilaahay qoor baad xoray wadiyat musallamat ilaa ahlihi reerkiisana xaqoodii baad siino mag baad bixin isaga dembigii aad ka gashay aakhirana boqol haddaad astaqfirullah dhahdo wax rasmi oo damaanadoo lagu dembi dhaafi ma jiro nabigana wuxuu yihi kullu dembin casى اllaahu an yakfira ila rajula yamuutu mushrikan aw yaqtulu muؤmina dembi kasta ilahay dhaafaa laga yaabaa laba ma ahan qof gaalnimo ku dhintay iyo qof muslim xaqdarre ku jiri inta aan ahayn waa laga yaabaa ilahay muaa riwaayadka qaarkood qaar xadiiska waxay ahaayeen aba allahu calaya ilaahay waa weydiistay wuuna iga diiday inuu qof qaatilu mumina u dembi dhaafo ilaahay waa iga diiday inuu nabigu sal l slam masalo sahaan maaha munaafkun waaba caddeeyeyo fajazaahu jahannam khaalidan fiiha wagadib allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima baa laysugu daray jahanamuu gel oo uu ku waari alla u carooday oo lacnaday cadaab weyn oo u diyaariyey masalo sahlan maaha taasi waa tii akiro intaasoo dhani waa tii asal kafaaradana haddaba kii khaطa kaaga dhacday kafaaraad gudday qur-aankaa sheegay aw camdan ama kas masaladan waxaa la yidhahdaa shaaficiyada iyo riwaaya xanaabila maahan ee jamaahiiru ahlilcilmiga kale waxay yihahdeen kas kafaara male kafaaradan waxaa loo gudaa naskaa sheegay waana cibaada cibaadada tawqiifi bay u baahan tahay daliil khaas ana ma laha laakiin iska masalada maadaama khilaafi ay tahay <clears throat> dhowr arimood aan baraarujiya ka ka shaaficiya ahaan ka horta mas'alada camdan takafaaray waajibin qaacido madhabku leeyahay baa laga soo reebay maa awjaba akara amrayni lam yujib aqalahuma laba arimood ka weyn wixii waajibiye ka yar ma waajibiyo wixii qisaas waajibiyey kafaara ma waajibiyey noqon lahayd laakiin masaa'ilka ay ka mid ah iyadoo xaqa ilaahay baa la eegayaa bay yidhaahdeen saddex bay deliishadeen marka nas iyo laba qiyaas bay shaaficiyadu daliishadeen naska ay daliishadeen waxaa weeye xadiid laga wariye waasilata min asqac radia allahu canhu ardaa uu leeyahay nabigaa la weydiiyey oo la yidhi weydiiyey saaxibin lanaa nin annaga reerkayaga ahaa awjaba annaara bilqatli dil uu geystay naar ku waajibsaday dilka naar baa lagu waajibsaday laleeyahay kama ama noqon karo ka naska qoraanku sheegay naar inay ku waajibay kaskaa wey wuxuu yihi nabigaa na yihi actiquu canhu ka xoreeya addoonka haddii laga xoreeyo ilaahay baa yuctiqu kulla cudwin minhu bicudwin minhu min annaari xubin kastoo qofkaa la xoreeye ee xuban qofkana baa naar lagaga xoreey xadiidka sanadkiisa waxaa ku jiro waasilo ka warinaya nin la yihahda algariib fi waa nin majhuul daciif wey iyagu waxay yidhaahdeen laakiin qiyaas baa kabaya macnaha xadiidkana in sababta qof la dilay iyo actiquuda marka laga reebo inta kale axaadiis badan baa ku sugan qofki qof xoreeya xubinta saxiibgalaaga wax xoreynaya taasi qaacidadaa gud way sugan tahay laakiin dil inuu nabigu saa ku yiri wey waxaa la isku haya calaa kulli xaal xadiidkaa iyagu taabiciinta kelibku waa ku yaraabay yihaahdeen sida dahabiya leeyihiin raxmat ullaahi calayh laba qiyaasna waa daliishadeen qiyaas waa aayaddan qasliga waxay yidhaahdeen laba dembi baa yaala nin kas wax u dilay iyo nin ka ma u dilay ninkii ka maga u diray hadiiba la yihi lixaqillaahi kafaara laga rabaa min baabi awlaa kii kas dilay wey kanaaba ka dembi weyn masalada ninkii dembiga yaraaba haddii kafaaro lagu waajibiyey kii ka dembiga weynaa baa kafaaro ka weyn sii mudan waa qiyaasu qiyaasulawlaa bay dhaheen walow lagala dooday qiyaas labaad bay keeneen oo waxay yidhaahdeen laba meelood baa isshabaha meelna nasku kafaaratu lkhata buu sheegay si looga garta kafaaratu lcamdi meelna kafaaratu lcamdi kasba uu sheegay culimmaduna khata iyana way raaciyeen waa meesha halkaas kafaaratu qatli saydi fi lxaram ilahay wuxuu yihi waman qatalahu mutacamidan fajazaaء mil ma qatala min الnacam yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba aayaddaa ninkii xaramka ugaadheeda si una kasa u dilaayey kafaara gud buu bixinaya jamaahiiru ahli cilmi khata ninkiiyo kama ku jirana way ku dareen waxay yidhahdeen meeshaa kaskii baa la sheegay kafaara gud inuu leeyahay kaskaa kaskan uu isna kafaara gud inuu kas yeelan karo dembi kas loo galay inuu kafaare ku jeeran karo bay daliil u tahay yidhahdeen horta oo dembi ka soo galay kafaaro maxay ka tahay dhihi maysaan oo dembi ka soo galan kafaaro u haynaa kan kas baa loo galay ka magiisii baa kafaaro la sheegay kaa kaskiisii la sheegay saan ka maga u raacinay kana ka magii baa la sheegay kaska waynu raacin intaa weeye waxa ay isku duween waxa ugu cadcad waxa kale yarka ay sheegeen waxaa laga yaabaa hoos u sii galkiisu inuse faa'iido badan yeelan sawaaun lazimahu qisaasun qisaasi ku laasimto kaska wax loo dilo inay qisaas ka dhalatana waa dhici kartaa inayna qisaas ka dhalanna waa dhici kartaa waxaad dishayba hadduu gaal yahay macsuuma kasna aad u disho tacziir mooyaan ma qisaas beelaada maya hadduu waxa wax dilay waalid iyo asal yahayna iyadana malaha kama adoo kas adoo u dilay iyo kama ah hadaad u dushaba khaaan aw camdantii bay daba socotaa oo marka hore xag xukunkiisu qisaasan noqdo oo xataa haddii lagu fuliyo intaan la qisaasin baa kafaara gudaha aw diyatun ma had lagu yeesho aw lam yalzamhu shayun minhuma ama mag iyo qisaas midna yaan lagu yeelanin ma dhici kartaa idin weydiiye masaladaa ma soo marnay qof qof muslima kas u dilay oon magna lagu lahayn qisaasna lagu lahayn ya waalid ilmihiisa dilay ko yaa maxaa kale asayidu cabdahu mitaalkaasa saxiix fuqahadu waxay leeyihin maaga haddaad disho lagu qisaasi maayo laakiin intii dhaxalka lahayd kalaad magsin saasay fuqahada qaar leeyihin marka kaski buu u dilay addoonkiisii addoon xor looma qisaasay dheh qisaas meesha way ka baxday magna addoonka magtiisu waa qiimihiisa suuqa uu ka joogay yaa la siin lahaa sayidkiisa ee xoolaha yaa bixin isagaa bixin yaa la siin isagaa la siin adug bixiyo adug isa siin taxsiilu xaasilin way wax macnada malaa soo marnay dhammaan sayidku hadduu addoonkiisa dilana kafaara laga rabaa kas iyo kaba wuxuu u nafta lxaq illaahi tacaala adoonkuuso ilahay ma caabudeyn oo uma tukanaynin uma tawxiidsanaynin iyadana kafaaradii waa lagaa rabaa bay yihahdeen cilladu maadaama lxaq illaahi ay tahy kafaaradu maxay tahay marka la bixinayo qatliga wahuwa cidqu raqabatin qoor in la xoreeyo wey adoon in aada xoreyso raqabatin mu'minatin wey fain lam yajid hadduunan helin fasiyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo isku xigta oon kala go lahayn baad xiriir u sooli ama ha kuu naaqisa kuu noqoto kontan iyo sideed baa u yar lixdan berina way u baranta marka konton maalmood sideed sideed maalmood oo isku xigta ilaa lixdan maalmood baa lagu ogoliya wixii qasab sharcan kaa kala gooye kala goyn noqon maayo ramadaankii baa kuu soo galay ramadaanka waxaan ramadaan ayna soomi karti ramadaanka iyo maalinka ciidoon soon asaxayni marka la dhaafo hore inaad usii socto halkii kasii wada waay gabadha hadee caadad ku dhacdo oy kala go-o intaa caadada dee sharcan baa u diiday inay soonto halkii bay kasii wadi kafaarada hadii lagu lahaa qur-aankaana sheegayo ilahi baa subxana watacala yi faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni tawbata min allahi wa kaana allahu caliima xakiima su-aal baa timid fuqahada haddii uu waayo haddii uu soomi kari waayo waabay xanuunsan yahay ama iska waayeeda ma soomi karo icaam ma gelaysaa ma soo gelayaa meesha mise maya ikhtalaqu fuqahada shaafici waxay hahdeen nacam qiyaasan calaa saa'ir kafaaraat kafaaraadka iyo bihaarka iyo sidan oo kaleeta ah hadduu qofku soomkii kari waayo icaam bay isu bedeshaa qof aan adoonna haynin oo inagoo kaleeta ah dilkii walow khaaan uu ka dhacay ma xanuunsan ama waayeelon soomiba karin kafaaradiisu maxay noqon qolo waxay dhaheen sharcigu labada buu sheegay labada hadduu kari waayo laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha kuwana waxay dhaheen may daliilka qiyaasku wuxuu keenayaa kafaaraad oo qoor hala xoreeyo haddii la waayo hala sooma laba bilood haddii la waayo sitiina miskiinan hala quuniyaan haynaa tanaan ku dabaqaynaa halkaasaan raacayna ay fuqaadimi raxmatullahi alayh falaw qatala hadduu dilo nisaa ahliilxarbi dadkii gaaladan isdagaalaynay haweenkoodii hadduu laayo iyo awlaadihim caruurtooda falaa kafaarata kafaara gud male liannahum iyagu caruurta iyo haweenku wain xaruma qatluhum dilkoodiiyo layntoodu xaraam haba noqotee laakiin laa lixaqi illaahi tacaala xaq allo oo la ilaalinayaay looma dayn bal lixaqi alghaalimiin gaaladan marka laga adkaado qaniimadii loo qaybsan lahaa baa dadkii intaa dagaalka ku jiray baad bilaash uga laynaysaa wey horta mas'alada laga hadlayo waa ahlulxarbi dagaal kula jira masaladaaba laga hadlayaay waa mas'alo la kala saari kara wey oo haweenka iyo caruurtu ama gacanta lagu dhigay ama meel gaar ay joogaan ama dilka laga leexin karo iyaguna dad dagaalamaya ayaan ahayn way waaa laga hadlayna haddayba dagaalamayso ridayso de madaxaa laga dhufan muxaarif wey cilada la yihi haweenka halyaa la dili loo yirina nabiga maa sheegay xadiidka abu daauud radi allahu canhu arda riyax ibn rabiic xandalat alkaatib ay walaalaha ahaayeen waa nabigu ala slam ciidan uu qaybtii hogaanka hore khaalid hogaaminayey nabiguna qaybtii gadaal uu ahaa buu soo maray islaan la dilay markaasuu nabigu ka carooday oo wuxuu yihi maa kaanat haadihi lituqaatil tani maba dagaalamayna maxaa loo dilay cillada wuxuu ka dhigay ma dagaalamayso haddii qori qaadato dagaalanto ama ay soo tababarato ay ciidan tahay dee intaynan ku dilin madaxaad kaga dhufan waa askarigii waxba kama duwana laakiin raashin bay kariyeen iyo way heeseen iyo ciidankay ku alalaadseeniyo taasi macno ma laha oo xilligii nabiga ciidanka way daba alalaasi jireen asal bay wadan jireen asal ma taasi sia dhiigga guduudan wey asal bay suryadaha digsiyada ku wadan jireen ragga ninkii soo carana ku sayreenaayo ha dhownu cararay waa la garan bay dhihi jireen maalinkii beder inta haween ay heesayeen waa kay lahaayeen halaa kamid ahaa in taqtuluu nucaana wa nafrishi aw tahrubuu nufaariq firaaqa ayra waadi raggaa la tirtirsiinaya waa laga socday durbaanka loo garaacay taasi dhib maaha dhaawac baa la qaaday iyo raashin baa la kariyey waxoogay kalkaaliyo caafimaad baa loo noqday ciidankaa la gubaabiye iyo haddii aynan dagaalka dhexdiisa ku dhiman looma dili karo laakiin naag dagaalamaysa oo taangii wata oo qoriga ridaysa oo bamka xidhaysahay dee askariga cahriga la mid tahay dadka aan dagaalamin saa darteed fuqahadeedu waa kitaab dahabaa u tegdeen waxay raaciyeen waa yeelka aan dagaal ka qayb qaadanayo majaaniinta waalan iyo kuwa raahibiinteen dagaalba gelina sawmacaddooda isaga cibaadaysaniyo ahlul aan ahayn haweenkaa in la laaya lama ogola nabigaa reebay nahaa can qatli nisaai wasibyaan lakiin hadday tahay dagaal oo isweydaarsanaya madaafiic iyo xabad ay ku dhex dhintaan mar kalaa nabiga la weydiiyey can ahli yubayatuun habeen aan mirayna ka waran ee haweenay caruur ku dhimanayaan wuxuu yihi hum min aabaa'i aabbayagood dadkooday raacdan kamid yihiin hurguba laakiin waxa la kala saari karo marka la kala saari karo xoolo muslimiintu leeyihiin oo bisil inaad banaanka intaad la istaagto nab nab nab nab ka sita lama ogola waa haniimadii caruurtana sha caruurtana inay islaamaan baaba laga yaabaa iyo haweenka waana la qaybsan oo shaqo badan bay dadka ka kaafi ilaan waxaa lagu mashquulsan yahay jihaadkiiye beerahay fali oo xoolahay raaci oo dhulkay xaaqi oo shaqooyin badan bay qaban waa la ciidansan oo dhalinyaradii iyo raggii guurka waayey baa gabdho loo qaybin uu isagu leeyahayo aan cidi kula xisaabtamayn waxba uusan ka rabin intaasaa la mari faa'iidadaa wixii lahaa inaad iska laysa lama ogolo laakiin kafaara waajibi mayse sabab wuxuu leeya kafaaradu lixaqillaahi bay u waajibi jirtay kuwan waa min jumlati alxarbiyiin maadaama aynan ahayn saasuu leeyahy mualifku raxima allahu tacaala intaas waxaan kaga baxaynaa baab lkafaara faslu fasalkana fi lbugaati wey jabhadihii iyo mucaaradkii kacdoonka hubaysnaa wey ee dawladda ku kacsanaa waxaa laga hadlaya meeshani waa dawlad islaama iyo imaam muslimiintu leeyihiin weliba fuqahadeennu waxay ka hadlayaan asalku waa imaamu cadli nin imaamu caadila baa dadkii qayb ka mida ah ama qabiil iyo qoysa ku salaysnaato ama koox damac siyaasadeed iyo xukum laha ku salaysnaato qolaa waxay rabaan xukunkaa inay qabsadaan oo jagada la wareegaan jabhadeyn bay bilaabeen marka gees bay u baxeen way ishubeeyeen waxay yidhaahdeen meeshan annagu waan dagaalamaynaa kuwaasaa buuqaata la yidhaahdaa saa darteed dhowr arrimood haddaan la helin dee dadkii buuqaad la iskama dhihi karo horta waa inay imaamadii iyo wilaayadii sharciga ahayd jirta wey duruqdeedii sharciga ahaa wax ka midana ay ku sugnaato waa marka koobaad marka labaadi wilaayadaa jirtaay asalku wilaayatu cadlin waa inay tahay wilaayatu jawrin aynan ahayn faahfaahintana gudahay ku iman doontaa marka saddexaad dadkan kacdoonka wadee lala dagaalamayo waa inay sifaatka soo socda yeeshaan markii sidaa loo dagaalamo ee dagaalkaa qadda la iska gediyo waxay sidaas tahay fuqahadeenna waxay isku haystaan qadyadaa raggii ku dhinta ee buqaada la dagaalankeeda ku dhintaay min aljihaadi fii sabiili illaahi miya mise ma ah masala khilaafiya wey way fuqahadu isku hayaan kolba nas cad oo sariixa ma laha axkaamu shahiid in la siiyo walihaadaan isku khilaafay ma jihaadbaa waxaa ka dhalanaysa ninkii ku dhintaayi ma la dhaqaya ma lagu tukanaya mise axkaamu shahiid baa la marinaya shahiid ilmacraka oo kaleeto gaalada marka lala dagaalamayay abcan bacd wujuuh marka la eego waa arki doonaayo min jinsi jihaadkii gaalada maaha waxaa laleeyahy kii caralacaysan maayo xoolahooda la qaybsan maayo la qaadan maayo la hanimaysan maayo oo dadkii muslimiin wey baa laleeyahay shuruud baa ku xihan in lala dagaalamo dhegayso marka idaa kharaja hadday ku baxaan way ku jabhadeeyaan cala alimaami imaamkii muslimiinta ee cadliga ahaa ama imaam caama ha noqdo ama imaamu طaa'ifatin iyo mantiqa ha noqotee aaifatun koox baa kacdood ku samaysay kooxdaasoo min almuslimiina ah dadka waa isla muslimiin waraamuu waxay dalbeen khalcahu inay xukunka ka dejiyaan way casilaan aw manacuu ama waxay diideen xaqan xaq waajib ku ahaa bay dhaheen annagu xukunkaaga hayso laakiin waxyaabahaas yeeli mayno sharciyan xaqoo sharci ahaan ugu waajibaye waxa wareegto lagu soo saaray maaha aha wareegta maamul waxa lagu soo saaray ma aha xaqani waa xaq sharcigu sugay wey kaakaati siday zaka bixin mayna yidhaahdeen wamtanacuu wayna diideeno bilxarbi dagaal bay ku diideen dagaal baan ka xignaabay dheheenoo hub bay qaateen bacaa ilayhim horta wuu u bixin cid baa loo diri ergaa wadaxaajoob iyo hadal baa la hormarin wa waazaala wuxuu zuulinayaa cilatahum waxay cillada iyo cudurkay sheeganayaan inankana hadday suuragal tahay cudurkay sheeganayaan laba mid buu noqon karaa imaa inay shubha diineed sheeganayaan oo nin culumaa rag culamaa inta loo diro in diin ahaan loogala niqaashay u baahan ama ma ahane dulmi bay sheeganayaan waana la dulmiyey dhiiggaasaana laga daadiyey dunyadaasaa xaq darana lagaga qaatay waxaasaana lagu sameeyey waxaasaa nala yeelay bay leeyihin dulmi bay sheeganayaan intaa dulmiga ay sheeganayaan imaamka waxaa waajib ku a ah inuu zuuliyo dulmigii xaqooda ay leeyihiin ee jire ee dulmiga jirana u ka dulqaado laakiin iyagoo dulmi sheeganaya dulmigoodiina aan la zuulin laa yajuuzu lahu qitaalu inuu la dagaal ama banaan hadduu la dagaalamana isagaa baalia isagaana jaail iyo faajir dadaad dulmiday oo naf ama maal ama dhiig kaa sheeganaya cirdi hadduu been yahayna caddee been inuu yahay hadduu jirana dulmiga dadka ka daa taasay uga jeedaan waazaala cilatahum imamkana hadday madaalim sheeganayaanna madaalimtiibu ka dulqaadi oo zuulin hadday masaa'ib shubah diiniga ah sheeganayaanna dadkii cilmiga u lahaabaa loo diriyo shubihii diinta xujada lagu oogi asal waxaa qadiyadda u ah cali radi allahu canhu ardaahu nimankii khawaarijtaa markay gees u baxeen ay hubkana urursadeen waxaa la yidhaahdaa ilaa afar kun ama afar kun iyo waxoogay bay ahaayeen aad fara badan bay ahaayeen masaa'il diina ku qalloocday nimankii cabdillahi bn cabaas buu diray wuxuu la nimanka u tago bal niqaash de masaa'ilkii cabdillahi bnu cabbaasna isma dhibine wuu dhex tegay wuxuu yihi soo masaladu diin ma ahaa kaalay diinta aynu u munaadare iyo dood cilmiga usoo fadhiista ila ragga afar xaqun baa intii si qaloocan loogu dhiibay umaa sidii leedki iyo ballaadii la galay markii meesha lasoo fadhiistayba meel walbana aayad iyo aayad buu ku xiray dhab xaggaa loo dhaqaaqay dhab dadkii boqolkiiba sideetan waxay dheheen bas awa soo noqdeenba dadkood ay soo raaceen koox yar baa ku adkaysatoo tihi may annaga warkaaga ibn cabbaas oo nama gelin waxaana geeli mayni kuwaa dambay ahaayeen weliba shuruud dambe cali muxuu xiray wuxuu yihi saa hadday tahay annagu idinku bilaabi mayn ilaa nagu bilowdaan masaajidiinna waad iman kartaa meelaha dadku ka cabana waad ka cabbi kartaa haniimada muslimiinta iyo xoolaha xaqaad ku leedihiinna waanu idin siin ilaa idinku bilowdaana annagu idinku bilaabi mayno iyagii waa loo joogi waayo marka marka iyagii waa dagaal bilaabay marka halaiska celiyay noqotay maxay yidhahdeen haddaba buqaadu waxaa loola dagaalamaa lidafci sharihim sharkoodaa la iska reebaya saddex baad nagu leedihiin buu yihi inaana faygiina idinka qadin masaajidana aanaan idin diidin dagaal alla haddaynaan bilaaban aanan idinku bilaabin saas darteed fa in abow dadku wamtanacuu bilxarbina waa qasab dadku hadday wax diidaan de shacabna yihiin aan waxba haysanin ciidan unbaa loo diri oo kii madax adagna waa la xiri kuwa kalena wixii xaq lagu leeyay xoog baa lagaga qaadi fa ina wa shara maalihi cazmatan min cazamaati rabbina baa lagu fulin fain abow hadday diidaan dulmigii baa laga zuuliyey haddana waa sii adkaysan waxaan marmarsiiyuun buu ahaa e xugundoon bay ahaayeen intan marmarsiiyiya luogeedkumar bay ahaayeen aakirkiina waxay soo istaageen hal diidan geeday ku xoqata ma weydo waa mahmaa soomaaliyeedu geelu markuusan rabin in la maalo kulba geed bay isku xoqdaa waxaa la yihi qof xaajada waayadu diidanna samada day laguma karo isagoo kore uu fiiriyo rabin bal kor fiiri haddaad tidhaahda oo yahay laguma karo dad markii hore oo marmarsiiyo waxaan ka ahaa la kari maayo laakiin acdaabte marka laga zuuliye fa inaba wax walba hadday diidaan qaatalahum wuu la dagaalamayaa bimaa laa yacumu wuxuusan wada gaaraynin sharuhum sharkiisa waxaan hubka aan wada halaagaynin dadka buu kula dagaalamay ka naari dab iyo wal min janiiqi madaafiic madaafiic ku hogaamin maayo dabna ku wada shubi maayo waa haddii iyagoo aana ku dagaalamin wey iyagoo hadday kuwa soo hurgufaan factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum in lala dagaalamaayo dadkaa haddii la daayo dee muslimiintii way kala jagi dhiigooduna berri wuu isku daadan ninkii idin yimaada idinkoo isku duuban inuu idin qaybiyo doonaya qoorta jara buu nabigu sal ala wasalam saxaabaduna in badan sidaa un bay yeeleen xilligii abubakarna maanicu zakaadkii qaybahoodii kala duwanaa xilligii calina yawmu ljamal iyo yawmu sifiin qismu bukaat bay ahaayeen yawmu ljamalna bukaat bay ahaayeen yawmu sifiinna bugaas bay ahaayeen yawmu sifiin xadiidkii camaar baa isaga ku cado taqtuluhu lfi'atu lbaaqiya baa la yidhi tan kalena cali baycadii si asaxday bikayri wajhi xaqin inay ku baxeen qoladii jabal xadiidkii caaisha iyo kilaabulxawa baa caddaynaya iyagiina way badqilaano way ka nidaamoodeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam cali waa kii xasuusiyey xadiidkii alxa uu ku yidhi markay isu tageene wada hadalka dagaal ka hor maku xasuusiyaa buu yihi nabi muuse zubayr baa midkood nabigu nuugku yihi waad la dagaalami doontaa oo is adoo daalim ah oo ka gardaran cali kas wallahi waa runtaa maanta saacada laga bilaaba ka baxay dagaalka isagoo meel iskasii socdaa nin baa dili iska daba tegey dagaal soo ku jiro inu zubayr aha u malayna zubayr radi allahu canhu arda marka qadiyada kaana alxaqu maca caliyi calina lidafci sharihim buu ula dagaalamay waxyaabana waa bixiyey ka munaasabadan hal masalaan baraarujiya mas'aladaas waa hadal ibnu taymiya leeyahay oo min awhaamihi ka mida ah. markuu ka hadlayo mas'alada buqaada iyo khawaarijti iyo maanicin zakaadkii wuxuu soo guuriya saxaabadiiyo salafku ulama inaan dagaalamin ka buqaad ee ka gaalay ola dagaalameen kow fuqahada kutubtooda nimankaa abwaabta soo gelisay duqaadda lala dagaalamaya kuwaa kusoo darayna wahmiguu ku tilmaamaya huwa ala wahmigu fuqahada meh isaga wey walidaalika aimadii sanadka maxamed asan marwasi imaamu shaaficiyo baa masalada alahoo qabay rag badoo aimadoo kaleo ka horreeyeyba waa masala khilaafiya masalada marka masaladii masalo qowl waaxida salafku leehayna ma sidaa sheekh ibnu taymiya uu u yirina ma aha masaladaas walidaalika shaafici kami unbuu kaga hadlayaa maxamed basir war wasiirka qadri tacdiima qadri salaad buu kaga hadlaya dadka masaa'ilka isku baabka mariya alxaafid ibn cabdilbari baa kamida rag badan aimatu salaf baa min baabin waaxid inay yihiin qabo waxaa kamida isaga awowda almajid ibnu taymiya saaxibu muntaqa alakhbaar masaa'il bukaari iyo masaa'ilkan iskutab isku baab buu u sameeyey min masa mas'ala waaxidana waa ka dhigay marka sheekhu mas'alada waxoogay hadalka waxoogay mubaalaqa ah la tagtay inagana huwa waxiidu fi dunya baa la moodi marka masalada integi fuqahadii oo dhan inaad doobka ku shugtay bikelima sheekaasi leeyahay masaladaa sax maaha walaa yutbacu mudbiruhu koodii carara la caynsan maayo sharkiisaa la dafcinaya mar hadduuba cararay oo baxsaday de ninkaa baxsaybo waa daciifo waa jabaye la caynsan maayo laakin bishari bishari shardiga waxaa weeye waa inaan ciidamo ka dambeeya oo dib ugu cararayo oo kasoo dagaal qaadaya ayna jirin wey hadduu ciidan soo dagaalgalo oo saldhiga dib ugu cararan yahay waa laga daba tegi waayo sharkii intaa kuma dhammaanin shardigaasay fuqaadu ku xidhan sababta aan loo caybsanaynin nin dagaal lagaga adkaaday oo cararay oo baqa dhabarka dhigay ninkaa sharkiisii waa dhammaaday wey la caybsan maayo laakiin nin fadadka hore ka cararay xeradii ciidanka weyn joogeyna u cararayo beri ciidan soo raacaya ilaa ciidankaa la isla gaaro ciidanka weyn jabo de waa la daba socon sharkii sidaa ku dhammaan maayo walaa yuqtaru la dili maayo la israacin maayo jariixun ninkoodii dhaawacma dhaawacooda la qabtana la israacin maayo innaga hadda nibaan islayseen oo dhaawaca biyaaga la dayn biyaa la daaya hadda ma badan dhaawacoodana waayo ninkii dhaawac ahaa ee la qabtay sharkiisii loola dagaalamaya waaba dhammaaday in isagoo muslima lala dagaalamana daruura keentay wadaruuratu tuqadaru biqadariha inteedaa lagu akeyn qadarkeedu sharkiisa in la dabciye yahay waana dhaawacnay gacanna waa lagu dhigay maxaa loo sii dilaa ma jiro saa darteed bugaadda marka lala dagaalamaya qasadku in la laayo maahane sharkooda in la dafciyo wey wax kasta oo sharkooda ku dafcismayo siba siday ka fududdahay baana lagu dayin waana qaacida guud culimadeeda ay qabaan oo ah wixii loola dagaalamayo in dafcu sharihi loola dagaalamayo alshal falshal baa la maraya sooma arag ninka salaada ka hor maraya falyuqaatilu baa layihi waxaa ui marka hore gacantay kaga dhig hadday yeeli waayo yo riix hadduu kari waayo sii riix haddaa halkan batoorin ku wadato oo marka hore saafar yidhaahdo caloosha ka geliso sax maaha waayo ninka inaad bisho lama rabine salaada inuusan ku hormarin baa rabay dad gacanta kartoos kaaba leexdo leeshaa toori u gelin meesha kuma jirto ama meeshaad u dhufani isagoo gacanna u taag waxa dadxu sharigii la yahay alshal falshal baa la mari inta ugu badan ee daruuradu sharkani ku reetoomayo baa la gaaraya hadda iyar iyar wamaa aslafuhu wixii la kala dilay ka waran annaga iyo bukaarta wixii aan kala qabsanay xoolo waa ba laakiin wixii aan kala dilay naf iyo maal ahaa gawaari baa gubatay xoolaa ku kala dhintay dad baa ku kala dhintay kuwa dhaawacmay mag iyo dandhow ma la isa siinayaa wamaa atlakuu waxay dilaan caynan oo shay mucayana iyo cayaanoo naf iyo maalbaa aw atalafnaahu calayhim ama anagu aanu ka dilna fi lxarbi intuu socdo laa damaana fiihi wax laysu gudaya ma jiro annagana bita'wiilin baan ku laynay iyagana bita'wiilin bay nagu laayeen wixii fi ta'wiili xuruubu ta'wiil ku dhintana dandhow la isuma yeesho ninkan aad u haysata inay kuu bannaan tahay inaad disho diin ahaan isnaga u haysta inay u bannaan tahay diin ahaan inuu isku dilo nafya maal wixii idinkala gaala laysuma dandhow lagama hadlayo qof aadan u haysanin inay kuu bannaan tahay isaga dilkana aadan ula jeedinoo wax kaaga dalfaday lagama hadlayo ninkaa is dagaalayna ku rideed halkaa iiga habaabay dadka masaakiintae weynaayeen dandho weyneyn kuwa ayaguba ay muqaatiliintiina ma ahayn adna lamaadan dagaalamaynin dilna maadan lahayn waa ka hata dalkii ha wey laakiin nimankii ishayey halkaas wey ninkii ku dabaqan isagay u jaallaan wa axkaamu axkaamta islaamkana jaariyatun calayhim way ku fugaysaa oo inta ay buqaada yihiin ninkii zinaysta ninkii sariqa sameeya axkaamta islaamku way ku fug ninkii qatli khaasa sameeya qisaastii iyo diyadii nikaaxoodu uu asixi dabaaixdooda waa la cuni salaadahooda way asixi axkaamulmuslimiin bay qaadanayaan sidii ikhwaanunaa bagaw calaynaa bay noqon walalayo nagu xadgudbay wey saa darteed baa nin soomaaliyeed ba waxaa le reer qabiil ay ku duulayeen salaadii markii dagaalkii soo dhoweyey salaadiina gashay wariidkaayaan salaadaha israaciy tukada waxaa le muslim baaba duulaan ku tahay salaada tukan maxay muxuu yihi rag baan collownay ilaahay baana colloolin rag baa collownay ilaahay baana colloolin bu yii bimacnaa dadkan islaynaya labada dhinacba waa muslimiin ninkii xad islaam gala xaddiisii weeye axkaamta haddii ninkaa bukaada ah gabadhiisii la guursanayo wilaayadiisaa iskale haddii isagu nin dadkii kalea ah intuu gabadh weydiista loo meheriyana way asixi dee shaadaadahir daadidkii muslimnimadaha lagalama bixin hadda waxaad ka garatay laba masalo qofka muslimkii inay dhici karta dhiiggiisi inuu banaanaado la dagaalanto laakiin ayna ka laazimaynin inaad la dagaalanto dhiiggiisi kuu banaanaado inuu gaal yahay ka laasimi mayso waa masale kala bixi karta wey sida buugaaddan aan hayno o kale laba ninkaad cawka tihiin colaadii niya dagaalkuna waa mas'ala axkaamtii islaamkiiyo xuquuqduu ku lahaa ee kalena waa masalo gaara wey haddaad tiraado qoladaan isku kacsannahay buqaad weeyo gabadh walaayaeeda la weydiin maayo halad laa nikaaxa ilaa biweliyin baa kuu taagan weligoo museena waa joogaa haddii aad tiraahdo dabaaix la cuni maayo halad wuxuu gawracay muslimnimadii wili waa ku jira markuu asbaab kufri ku dhacee diinta ka baxee shuruurteedii la helo mawaanicna la waayo baabkeeda ku raacay ama arco ahaataan ama nabad ahaada ama ad dagaalantaan ama dagaalamin marka masalada kufriga iyo muslim in lala dagaalamaayo talaazumka kama dhexeeyo inaad tihiin iyo axkaamtii islaamka inuu mutana talaazumka kama dhexeeyo in la dilo inay banaanaato maalkiisuna macsuum xaraam iya u saa darteed dadkan xoolahooda laa yugnam lama qanimaysanayo haweenkooduna ka furmi maayaan nimankiis lagu jabaleeye ee la dagaalamayno xaaskiisi isagaa qaba mar hadduu lagu jabaleeyey naagtu way ka furan tahay miyaa may wadaadadii waawa wa dhihi jireen ninkii wadaadada wax ka sheega naaga naagtaa kaa furan walaa isilaali marka naagtu kuma furanto hebel baan islayna iyo bugaad buu noqday naagaha kuga kulmaan wayunafadu waxaa la fulinay ay fulinayaa min xukmi qaadihim qaadigoodu wuxuu xukumo maa yunafadu waxaa la fulinaya min xukmi qaadina qaadigan u xukumo inta iyagu hadday nimankii aad qabsadaan ay dad maamulaan oy maxaakim iyo qaadi u sameeyaan oo qaadigii amwaashoodii iyo dhiiggoodii iyo cirdigoodii u kala xukumo hadhow meeshii markaan nimaadno ama dadkii ay kala xukumeenba inaga xukunkoodii inoola yimaadaan wixii aan sharciga khilaafsanayn ee qaadigeenna hadduu xukumo aan fulin lahayn waan fulinaynaa oo kawnhum bukaatan inay yihiin qaadigoodu waxba kama jira la dhihi maayo hadday laba magaalo iyo hal magaala maamulaan oo dad qabsaday isula tagaan xukunkoodu wuu fuli cidday joogeen ay kala xukumeen ay fuliyeenna dib loogu noqon maayo ciddii xukunkoodii inoola timaado ay kala xukumeenna waanu fulin allaahuma xukunku inuu khilaafa nas kitaab iyo ijmaac iyo suwarkii la sheegi jire naqdulxukm la samayn jiray maahan wain lam yamtanicuu haddaynan ku reebtoomin oo xuquuqda ku diidin bilxarbi dagaalna lam yuqaatilhum la dagaalami maayo haddaynan dadkan iyagu dagaalamin dagaal lagu dagaali maayo xaqii unbaa sida kale looga qaadi kara looga qaadi halkaan kitaalulbugaat baan kaga baxaynaa innaga hadda waxaan maraynaa xilli qolo walba qolada kalaa bugaada ay yidhaahdaan laysu ogolaan waayo masaladaasi masale fudud ma ahana maanta xukumka bugaat qolo lagu xukumaayo waaqica soomaaliyeed masale fudud maaha markii la yidhaahdo laga soo tago ciddaad taageersan tahay cidda aada jeceshahay ciddaad neceb tahay iyo ciddaad mucaarad u tahay marka laga soo tago wadciga suurada taalla iyo tafsiilaadka fiqiga iyo ijtihaadiga ay leedahay iyo qolo walba istidlaalaadkay dabada la gelayaan masale sahlan ama nin yaroo ardaya uu ku fududaan kara maaha in la taxukubo masaa'ilu axkaami duqaad marka waayo waxay ka soo bilaabaan mas'alo ka horeysa istiqraaru limaamati walwilaaya sharciya ka soo bilaaban waxay u baahanaysaa fatwo dalaa-il leh istiqraarkii wilaayada sharciga ah wilaayadiisu inay meesha ninka ku kacsan gaartay waa qayb istiqraarulwilaaya sharciya ka mida ah, oo wilaayadeeda uu yeeshay markaa kadib ciddi buuhan lagu xukumayo taawiil sharciga ah inay leeyihiin iyo in kale bay masaa'ilku u baahan cidda wilaayo sharciga ah loo diidan yahayna ma nas qaaطica ma ijmaacbaa maxaa dalaa-il loogu diiday bay iyadana imanay geli kadib furuuc ijtihaadiyaho aqyisa iyo qawaacid baanana istidlaali ibay geli ahlulcilmi wax badan garanaya baa laga yaabaa masaa'ilka lafadulkeeda ama ijtihaadadu uga muuqdo ama majlis cilmi ah xiwaarkeeda ay meel ku saari karaan meesha waxa kala jeedana nin walba waxbaa sharci ahaan iyo ula muuqda masaajidkaa marka inagu waxa lagu shaacabaan ka dhiganaa iyo fataawa fadhi kudirarka fataawada fadhi kudirarka baan ka dhiganaa allah mustacaan baabu siyaani baabkana wuxuu ubaabu yahay asiyaani cidda kusoo weerarta siyaalkani waa qof xaqdarra kugu soo weeraray waxaa laga hadlaya mas'aladan masale dawle iyo shacab ama dawle iyo mucaarad maaha baabkan baabkani waa cidku soo weerartay ama qabiil ha noqoto ama jabhad ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama qof shaki iyo koox ha noqdaan qof baa xaqdarra kuu soo weeraray inuu ku diluu doonayaa ko ama inuu xoolo kaa qaatuu doonaya ama haweenkii iyo reera inuu kaa korsaduu doonaya saddexdaa mid buu rabaa saddexdan axkaamtooda waa la sheegi doonaa qofka ku soo weeraray muslim buu noqon karaa gaala u noqon karaa banaankaasaad iska fadhidayo qodyo weerarun baa kusoo galay deris baa isku yar xumaadayo guryaha guryaha la isku soo weeraray ama dukaamadiiyo shaqadaa la isku soo weeraray dafcu saail waxaa la yihahdaa sharcigeenu qabaa marka qofkii dulmi kugu soo weerara inaad iska difaacda way banaanta markaan taa ka hadlayo soomaalida dagaalkeedii deegaanada isku haysatay kama hadlayo taa u qaadanina waayo asal aan harca sharci ahayn bay dagaalka deegaanada soomaalidu ku salaysan yiho deegaanka reehebel baaleh la yidhahdo dhul la leeyahay muslim leeyahay iyo dhul gaalo leedahay waa la yaqaan sharcigu uu yaqaan gaal dhul muslima soo aaday oo laga difaacayo baad la yaqaano dhulkaa muslimku wada leeyahay boos aad leedahay iyo guri iyo beer aad adigu leedahay shaksi leeyahay waa la yaqaan laakiin deegaan qabiil gaara ah leeyahay ma jiro muslim marka la yahay dhulka waa la wada leeyahay adigu guriga aad leedahay iyo booskaaga iyo beertaada aad leedahay magaalada inta kale ree hebel ree hebel oo muslima kama xigaan saa darteed innagu maalin kasta mid baa madluuma reer hebel baa maanta juuri qacraysiin baysiin magaal ay qabsan qolaa laga saari qoladaa laga saarayo waxay leeyihiin guryaha iyagii baana lagu soo weeraray kuwa guryahooda lagu soo weerara la sheegayo badankood dhulna kuma laha gurina kuma laha daarna kuma laha lakin reebad baa meesha lay meesha reebad lagu soo weeraray ku leeyihi waa laga saaray mudday banaanka ku maqnaayeen oo ku urursanayeen kuwii way degeen qaar baa guryo ka dhista way isa siiyeen kuwii kalea soo rogaa celiyey sanad iyo sanada kadib kuwii baa fatwo ku weydiinoo guryaha iyagii baana lagu soo weeraray bay ku leeyihin waa kuwii shalay wax weerarayago oo ree hebelnimo ku weeraraya guryaha iyaga baana lagu soo weeraray difaacu nafsiga soo sharci maaha shalay adug markaad weeraraysid difaacu nafsi sharci maaha haddaad shalay adu weerartay intaad joogta gurug aad ku joogta haddii miqyaaskan miisaanka wax lagu yeelanayo dad baa hortaa ku lahaa inaad ka saartay meesha qac baa laga saaray isagana waa ku saddexaad waxaa laga yaabaa kii hore inuusan ahayn ku laba kubaa ka saaray kiina mid kalaa ka saaray mid kalaa iman muddo kadib kii labaad ee kii labaad ka saa saddexaada labaad ka saaray baa wuxuu le guryaha iyagii baan ugu soo weeraraya deegaanka reerka yaga marka waxani waxa ma aha waxaan ka hadlay waxaan ka hadlayaa beertaadi adugu aan lahayd ba xoog lagaaga qaata la rabaa gurigaagiiba xoog in lagaaga qaata laga rabaa dukaankaagii in la bililiqaystaa la rabaa dumarkaagii in la kufsadaa la rabaa xaaladda saas oo kaleeta maxaad samayn waman qasadahu qofkii uu soo maago muslimun qof muslimaa ku soo maagay oo yuriidu doonaya qatlahu inuu dilo jaaza lahu waxaa u banaan dafcuhu inuu iska celiyo walaa yajibu waajibina mayso inuu iska celiyo inay u banaan tahay ilaahayna wuxuu yihi faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum ninkii idin soo maagay idinku xadgudba intii idin yeelay oo kala yeelo iska celiya nabiguna ala sl uxuu i man qutila duuna damihi fa huwa ninkii in la dilo la rabee isdifaacee sidaa ku dhinta waa shahiid shahaadadana sharcigu waa shay maluub walaa yajibu maxaa loo yiri nabigu xilliga fitanka dhacaan waa kii yihi kun cabdallaahi maqtuul walaa takun ilqaatil ninka la dilay noqo ka wax dila adu ha noqon oo markii lasii weydiiyey xadiiulfitan uu ku yihi haddaad seebta inaad adkaysan weydo dhiig ku qaadaad ka baqdo mara wismaad xaska saar waana sidii cusmaan sameeyey waxaad dhici karta nooc hawaa inay ku gasho ama fitan jiraano alqaatilu wlmaqtuulu fi naari amuqatal oo maqtuulkii la yihi kaana xariisan calaa qatli saaxibi waajib saa darteed kuguma aha nafta markay soo gaarto waa ko wain qasadahu hadduu soo maago kaafirun gaal gaal baa ku soo weeraray aw bahiimatun aneef xoolaa ku soo weeraray aw dabcunaa ku soo aaday ama eygii reer hebel baa kugu soo bakalay soo intaba ma dhacaan ama xayawaankaa duurjoogta aada ah kusoo soo maaray libax baa kusoo weeraray ama masas halaq baa kugu soo fukaday ama daanyeer baa ina soo weerartay wajaba dafcuhu inuu iska celiyaa waajib noqon sababtoo ah kuwan dilkoodu wax shubho oo ku jirta maloo ka dhalanaysa muslimkaa kusoo weeraray dilkiisa nooc shubhaa iman kartay kuwan laakiin wax shubhaa ah malaha saa darteed iska celintoodu waa waajib buu leeyahay gaalku ha idile waan isku dhiibi lama ogola dagaal meeshay tabari ku dhigtaba inaad dagaalanto baa lagaa doonayaa ad iska celisa mar hadda ku dilayo taasi waa gaalkii nafta markii ay tahay wain qasada maalahu maalkiisa hadduu u qasdo jaaza dafcu baa banaan walaa yajibu nafti iyo maalkii iswasi uu siiyey nukatuu xoolahaaga inuu qaato doonayana sidee iska celisaa banaan cumuumkii faman ictadaa calaykum iyo xadiidkii kaloo ku jirtay m man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid ninka xoolihiisa difaacda waa shahiidna waa laga gartay xadiid kalaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo isleeyahay xurmatu maali muslimi ka xurmatu damihi maalka muslimka xurmadiisu sida dhiiggiisay lamid tahay isagana maalka inaad tagadaysana adigoon lagu soo weerarin qof maalka soomada aanan siin karin ha ka soo weerara inaad faraha ka qaadaay dembi maaha marka waad bixin kartaa laakiin wain qasada hadduu maado xariimahu haweenkiisii wajaba dafcu difaaci baa waajiba haweenkii in la kufsadaa la rabaa inaad difaacdo oo dagaalanto abcan waxaan oo dhan waa haddii istiaaca jirta wey waa waajib nafta inaad difaacda waajib maaha maalka inaad difaacda muslim ka difaacdana waajib maaha dumarka inaad ka difaacdana waa waajib marka waxaad ka garanaysaa marar badan daruuraadka qaybo kamidihi inay nafta ka muhiimsanaanayaan sababtoo ah cirdigu naftaada waa xaqaad ka tanaasuli karto laakiin cirdiga banaysigiisi iyo zinada faaxishadu wax sina lagu aqbali kara maaha nabiguna wuxuu yihi man qutila duuna ahlihi fa shahiid isagoo xaasaskii reerihiisi iyo dumarkii la difaacanaya ninkii la dilay shahiid wey shahaado ka doora haddaad awoodo hadaadan awoodinna laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha nafsi waxay awoodin baa lagu wasa wayadfacu wuu reebayaa bilshali sida fudud falshali sida fudud qofkan muslimka ku soo weerarayna qasadku inaad disha ma aha sharkiisa inaad iska celiso wey walidaalika alasal falasal haddii aduguba aada ka tabaroon tahay wax qor iyo hub ana uusa wadin inaad faas ku dhufata adoo lama ogola adoo awoon intaad gacanta maroojiso inaad laad ku sallaxdo manyada saa gacanta intaad u socda halbaxa aad ku dhufan karto ama aad xirxiri karto halkaa fadhiisin karto inaad tiraahdo alaab buu ka boojibiyo anugu waran baa wadnaha ka qalsin qalsin lagama bara waayo dafcu shari alshal falshal baa la maraa baynu soo maray qaacidadii tanna waa misaalkeeda labaad fain carafa hadduu garto annahu isaga yandaficu inuu ku cararayo ku reebtoomayo bisiyaaxi qaylo falaysa lahu darbu inuu gacan qaado garaaca lama ogolo haddaad ku qaylido qaylaha buu ku cararayo gurigaad ku jirtaa magacaadi ahaan oo kaleeto guriga daaradiisaad aragtay mid wax daldalanaya weli haddaad dhahdana waxaad filaysaa inay arku isdhegin inaad shibintaad u dhahdood korkuso dhagax weyn qaadato madaxa kaga tidirsa lama ogola taas lama ogola alasal falasal waay haddii aad ku qaylido beer buu kaa xadayaa weli adiga haddaad tidhaahdo wuu cararayaa oo tuugto waa darari kaa siiya xaaladaasaa jirta waa nin tuugo waxaanaya intaad u soo meel u istaagto inaad ballaad nab ka siiso hore lama ogola iska badaa xabanaad ku dhufateen fain kada hadduu garanayo annahu yandaftacu inuu ku reebtoomayo sharkiisu bisiyaaxi kayr falaysa lahu darbu inuu garaaco ma banaan aw bilyadi inuu dharbaaxa iyo gacan ku riixi karo ku reebtoomi karo hadduu og yahay falaysa lahu ma sugnaana bilcasaa inuu ku garaaco inaad garuun intaad qaati iyo hangool qac ka siisa lama ogolo aw bilcasaa ul inaad kaga saari kartaad haysataa falaysa lahu sayf seef xaq uma laha inaad tidhaahdo adoo ul iskaga celin kara seef iyo waran baan dad siinayaa iyo baangad baan la dhacaya lama ogolo iyada aw biqacin yadi gacanta inaad goyso baan awoodaa kuna filan falaysa lahu qatlu inuu dila lama ogola gacanta wax ku samaynayo lafteedaad xabadda kaga dhufan kartaa madaxa inaad kaga dhufanta lama ogola dafcu shari alshal faashal hadba u kala fududahay wey macnaheedu hadafku qofka inaad disha maaha sida ugu fududee sharkiisa ay kaga celin kartaa kuu banaan fain taxaqaqa hadduu hubsado annahu laa yandaficu inuusan reebtoobaynin ilaa biqatlihi inuu dilo maahane falahu qatlu inuu dila u banaan inuu dilo furan walaa shaya calayhi korkiisana waxba laguma laha waydan dafaca haddii uu reebtoomo qofkii uu kaa tagana xaruma tacarudu lahu inaad u bambaxdo sii raadsata lama ogola tuug buu ha waxbuu yar xadeeyey waa ku qaydine wuu cadaray inaan cayrfatoo daba orado isagoon waxba kaa wadanin lama ogola si aad u qabato ama aada u disho qabasho keliya hadday tahay lacalla inayna dhib yeelan laakiin waxaa rabtaa ugu fogaaday orod intaad ku gaartay gaari baad qaadata waa daba caydisay waxba kaama qaadanin gaarigaad ku dhufatana waa rabtaa masi alasal falasal waa inaad garanayso qofkan xaq waxaa kaaga banaan laakiin innaga allahu mustacaan tuug waxad ayaa la arkiyo waxbaa lagu dhisi intaan baab siyaaq baynu kaga baxayna baab ridda ridadii ninka gaaloobay wey ma tacriifinayo rida maxaa la dhahaa maxaa lagu ridoobaa maxaa diin looga baxaa kama hadlayo wuxuu ka hadlayaa qofkii diinta ka baxee gaaloobay maxaa lagu samaynaya baabka ridada iyo diin maxaa lagaga baxaa fuqahada mutawalaadkuna way ka hadlaan asalka mas'aladuna kutubulcaqiida wey abwaabu ridda kutubilfiqi axkaamteeda waxay u keenaan de axkaambaa qofkii ridooba ka dhalanaysa naagaa furmaya dhaxal baa ka dhalanaya waxaa dhalanaysa xaddu riddaa ka dhalanaysa axkaamta ka dhalanaysae fiqhigay u keenaane ka masaladu asal ahaan waa masala mabxadkeedu fii kutubi alcaqaa'id u yahay waana masalada nawaaqib lislaam iyo nawaaqib liimaan baa looga hadlaa innaga hal mushkilad baa hadda haysato weligaa wax gadaal laga bilaabo ma aragteen innaga caqiidada hadda markaan baranayno iimaan lama barto iimaanku muxuu yahay muxuu ka koobma maxay culimmadu ka yihaahdeen maxaa calaaqa ajzaada iimaanka ka dhaxaysa shucabkiisa uu bayhaqi toddobaatan iyo toddobo kitaab ilaa tadlix mujallada ka qoray lama akriyo qofaan iimaan aqoonin iimaan waxaa laga yidhi inaan aqoonin anwaacdiisana aan aqoonin baa nawaaqid uliimaan ka barta iimaanka barashadiisa nawaaqid buu ka bilaaba manaa waa qadiya salaad ma yaqaana laakin salaada waxa jabiyu yaqaana wayse ma aqaan laakin waxa waysada buriyaan aqaan mase markaas haddana inu dabaquu rabaa si nadari iyo theory isagama baranaye nawaaqid inuu dabaquu rabaa wixii la burinayana ma garanayo waxa burinaya jabaya ma garanayo ina horta mushkilada waa ayna haysataayo kutub alcaqiida maxaad akrisatay nawaaqid ilislam baan akristay bu ku le caqiidadii lafteedii buraysay ma akrisatay maya waxaa buraya ma garanaysid ma garanayo laakiin si buri lahaa waa taqaan ma mar badan saas darteed waxaa buraya waxaan buraya minba wax badan lakala garan laya allahu mustacaan man irtada qofkii ridooba can ilislaami islaamnimada ka baxa qofka islaamnimada ka baxa walxaal huwa isagoo baaliqun qaangaar yah caaqilun caaqil yahay mukhtaarun isaga khiyaarkii kaga baxay istaxaqa alqatla dil buu mudanayaa qofkii gaalooba gaalnimayay ka asexdaa saddex sifa inuu leeyahay bay kaga asexdaa inuu qaangaar yahay sabi kufri kama asexdo maanta dhan waa gaaloobay hadduu yidhaahda qowlkiisa la qaban maayo caaqil inuu yahay majnuun qof waalan maanta dhan gaalnimaha buu ku hadlaya hadduu waan gaaloobay yidhaahda diinta waan ka baxay isagana hadalkiisa waxba laga soo qaadi maayo mukhtaarun qof khiyaarkii kaga baxay qof la qasbay baa meesha ka baxaya oo mukrah ah isagana haddii uu ficil iyo qawl iyo wax walba sameeyo lagu gaaloobo gaaloobi maayo ikrahan waxaa loo jeedaa ikhtiyaarkan fuqahada badankood waxay ujeedaan ikhtiyaarkii kaamilka ah walilaa ninka mukrihii ikhtiyaar naaqisuu leeyahay ikhtiyaar naaqisuu leeyahay wa amaa masalada ikraah mulji iyo hayru mulji oo innagu hadda aada loo isticmaalo waa curfiga istilaaxa xanafiyada ee jamhuur ahli lcilmi maaha haddaba ikraaha qofku labuu kala dooranaya nooc khiyaara waaliya in la dilo ama waxaa lagu sameeyo iyo inuu eray iyo ficil gaalnimo ah sameeyo isagay khiyaarka ku xidhan tahay marka macduum khiyaari maahe waa naaqis اkhtiyaari ikhtiyaarkiisaa naaqis saas darteed naqsu اkhtiyaarkana asbaab aan musamaha sharciga ikraahda aan loo aqoonin oo taqiya ay kamid tahay baa gala oo la isku haysta taqiyadu ikraah ay kamid tahay mise waa nooc khaas laakiin cidka taqiyada iyo ikraahu markay curfiga tacriifka culimadu farqi baa udhaxeeya tashaabuh oo wujuuda haba yeeshaan waxaa jira waxyaabo kaloo daruuradu qofka daruurada ku sugani ikhtiyaarkiisu makaamil baa mise waa naaqis waa mabxad kaleo isagana abwaabulikraahi iyo taqiyadii xukunkoodi ma yeelanayaayo ninkii daruuro u sameeyaayey si xukmiga kayru mukhtaarin ma la dhahayaa iyadana masalo kale oo mabaaxinteeda wey abwaabtaas nawaaqib baa looga hadlaa laakiin qofkii mukhtaara waa inuu yahay ikhtiyaar kaamil ah uu ku galay istaxaqa alqatla buu mudanaya oo nabigaa yihi man badala diinahu faqtuluuh ninkii diintiisii badala dila waa xadiid ibn cabaas iyo bukhaari weriye xadiidka ibn mascuudna saddexda dhiigoodu banaan yahay wuxuu ku daray wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca ninka diintii ka tegey hadduu ridoobo dilbuu mudan yahay wayajibu cala imaam imaamkana waxaa waajib ku ah istitaabatuhu inuu towbadkeen weydiiyo abcan goormaa towbadkeen la weydiinayaa markay ku cadaato riddada weeye imaa biliqraari wa imaa bilbayina ama isagu uu qirto ama markhaati ku caddeeya inuu gaaloobay la keeno xaggi ridda qof laga ogay haddaad aragtaan oo lagu soo caddeeyey qofka marka lagu caddaynayana waa ariiqadii sharciga ahayd ee isbaatu dacaawa inay marto wey sharcigeenu wax kastoo qof lagu sheeganayo ariiqatu isbaat buu keenay saas darteed mas'alada yaa tawalinaya jiha mas-uula iyo qadaa baa tawalinaysa marka ay tawalidaysana qofka wax waa lagu eedayn haddii laysaga fasaxo qofka uu gaaloobo oo iska dili de nin walba ninka isku kacsan yihi wuu ridoobay buu dhi ad kas wuu ridoobay suu dhaho buu madaxa ku dhufo war maxaa udiisha u ridoobi war muxuu yihi saasuu yihi maxaa caddaynaya adiga muddaci baa tahay qofkan uu gaaloobay baad ku sheegtay muxuu ku gaaloobay horta adigii waa inaad tahay qof yaqaana maxaa lagu gaaloobaa waa in lagaa xaqiijiyaa haddiiba waxaan aad ku sheegaysa lagu gaaloobo wax lagu gaalooba u sanayn baa dhici karta yaa xaqiijinaya jiha aan adiga ahayn adiga muddaci baa tahay muddaci wax isu xukumaa lama arag adiga muddaci baa tahay qofkan inuu kufriga gaalnimo galay waa inay jiha xaxakam a jirtaa markii jihadii la geeyo waa inaad caddaysaa wuxuu ku gaaloobay oo tiraada waxaasuu yiri waxaasuu sameeyey isagii waa in la weydiiyaa war ma samaysay ma tiri hadduu yidhahda maya adaa lagu leeya xaasi markhaati keen war wallaahi anaa arkaya anaa maqlayay ma soconayso adiga muddaci maa la dhaarsanaba muddaci albayinatu cala lmuddaci walaminu calaa man ankara markaad markhaatigii keento way ku caddaan markhaatigaa la fiirinaya sharcan dad markhaati galama yihin markhaatiyo badan baa wax laga soo qaadaynin markhaatigii laftiisii waa in tawsiiq iyo tacdiil loo helo laba nin baad keentay labada nin yaa yaqaana ilinimo warkooda la qaadan kara yihiin waa in meel la saara yaa saari adugu haddaad mudacigii noqoto ood qaadigii noqoto ood markhaatigii noqoto ood musakigii markhaatida taskeenay adisaanigii noqoto mahayihi mixna maana asmada iyo mixnada laga yaabo inuusan qofka aan faqihayn garan waayo ninkaaloobay maxaa laga sugay sax laakiin mafsadada taalaay nin kasta nin baa dhihi kara waa gaaloobey ninba ninkii ku qancay inuu gaaloobey miisaga dayna madaxaa ku dhigteen yaa soo haray ninba ninkay isku dhacaan midda kale haddaan baabka afurno dadku ahwaa bay leeyihiin shahawaad bay leeyihiin iyagoo kufri laba dhihin bay maalin kasta isdilaan oy banaanka reereer isu dilaanoo dhaqaale isku dilaano xiriir qoyseed isku dilaan maalin kasta nabta isku hayaan tan haddaad furto ninba ninkuu rabu u gaaloobayto anaa maqlayey anaa maqlayay wallahi anaa maqlaya bu dhi wallahi anaa maqlaya ma shaqaysa markan markan qofka asalku waa muslim dhiiggiisu waa macsuum asalka waa muslim dhiiggiisu waa macsuum shubha in lagu dila lama ogola waxaan saabiqan sugnayn in lagu dila lama ogola adigu haddaa dembi ku haysatay gaalnimadu dembi adiga khaasoo lagaa galay maaha qadaa iyo maxkamad waa inay jirtaa keen wixii nusxi iyo wacdi iyo waani iyo warhaad iska daawaxan ilaahay ka yaab waa ku furanta wixii adiga axkaamee kaaga xihan oo wilaaye iyo kaaga xihanna go-aankaaga shaksigaa waa ku furan yahay laguma diidana wixii dad asxaabtaad aad uga dibiyo ninkan iska ilaaliya aad baab kala waay laguma diidana laakiin dhiiggii baa banaanaa gaalnimada waa inay caddaataa muddaci haahid shaahidkii waa inuu markhaati galaa kadib waxa uu sameeyeyna ama yidhina waa inuu mukafir noqdaa ninka qaadigii iyo caalimkii waa inuu hubsanaa waxaanaad ku haysa mukafir ma yahay ma ku sugan yahay oo markhaatigii iqraar mid ma yahay markaa kadib baa istitaabada ii waayo xaqu gaar adig kaa galay ma lehe waliyaa baashu way kugu caddaaye dil iyo tooba mid doon dib iyo tawba mid doorow saas darteed wajaba cala alimaami an yastaqii istitaabatuhu inuu tawbadkeen weydiiyo yihahdo ka noqon musaawaanku bilaah halkaa way halkuu ka hadlaya mualifku raxima allahu tacaala hadduu tawbad keeno way asix qul liladiina kafaruu in yantahu yukfar lahum maa qad salaf alislaamu yahdimu maa kaana qabla nabiga ala sl slam wuxu o dhan buu baabiiya inagu laakiin hadda fatwadiina anaa fatwanaya xukunkii qadahaana anaa goynaya tanfiidkiina anigaa fulinaya cid iga daba hadli kartana malah ninkaasaan dilayahaa gaal buha carkaada bahasha ka daa hadhaa laga daayo ninka sax ninkii gaaloobay sujoodo hala dilo laakiin isbaatinteedii wasaa'ilkii uruqii sharcigahaa laakiin waa inuusan muddacigu majhuul noqon oo qaadiguusan majhuul noqon oo shaahidku majhuul noqonin oo ninka xadda kuleeyahay majhuul noqon lakin majhuultii majhuul haddaa ka dhigtaan baashi baashi way fool fain rajaca hadduu noqdo ila islaam markii toobada la weydiiyey hadduu dib u islaamo qubila minhu waa laga aqbalaya hadduuba yidhaahdo may ku cadahay ha laa ilaaha ila allah muxamed rasuullah gaal buu ahaa wuu ka soo noqday waxyaaba qariibka soo maray waxaa kamid ahaa nin gaalnimo loo dilay waa ashahaatay wala ashahada waxaa kuu tartay aybu qariibsanaya soo maray kamid ahay ashahadada waxaa ku tarta oo muxuu ku islaami lahaa qof kasoo qaad wuuba gaaloobay wa ashahaatay qubila min waa laga aqbalaya faqad casamuu minii dimaahum wa war ninka wuu ku gabanayaa haddaad tidaahdaan sooma dhihi karo nabigaa hore uma jawaabay ninkii usaamo iyo ay cayrsadeen ninka kale ee gaalka ah ee muslimiinta aad u dhibay dagaal lagu jiray markii baashii kor loo qaaday buu ashahaatay ninka ansaariga ah uu ka haray usaam baa ku dhistay nabigu usaam wuxuu ku yihi kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu yowma alqiyaamati laa ilaha illa qiyaamada de xageed ka geli buu usaam waa nin gaal dadka laayay miqdaadna nabig wuxuu ka fikiraa nin gaala islaynay gacan buu gaf u siiyey markaan ka yar xoog batay buu geed ku cararay ama la daba socdu ashahatay ma dila markaasu ha dil rasuulka ilah gacan bu igooy wuxuu ha dili rasuulka ilah see u daayaa wuxuu hi haddaad disho dhiiggaa wahadal buu noqon al saas meeshuu joogay baa tegi isna meesha marku ashahaatay macsuumnimu soo galay haddaad dishana muhadaru dami oo qisaas loo dili siduu isagu marka hore u ahaa baad noqon xaaladdaaba hadday tahay ninku hadduu ashahaato shahaadadu cismat mutashahidi wey masalada laakiin ribka ay martay bay kamid qalaadka ah, aad ula yaabay waa shahaadada waxaa kuu tarto weli waan halmaami waaye wayn abaa hadduu diido wuxuu dhahday anigo ka noqon maayo baasha baasha ka noqon maayo hadduu yidhaahdo qutila fi lxaal markaaba waa la dili oo markaaba qoortaa la jari nabigana alayh salaatu wasalaam man badala diinahu faqtuluuhu y fain kaana xoran hadduu yahay nin xora hadduu yahay lam yaqtulu dili maayo ila alimaamu aw naaibu ninkii madaxda ahaa iyo ciduu usoo diray unbaa dili nin kastoo askari iskama dili karo xataa isagoo ay ku caddaatay oo dil lagu xukumay haddii nin walba iska dilo ninkan dadun buu ka dhashay haddaan maamul iyo cid looga dambeeyo aynan dilin dee nin walba nin buu iska khaarijin fain qatalahu hadduu dilay cid kaa adishay markii lagu caddeeyey ee uu diiday ee dil lagu xukumay nin baa dawladdii gacan dhaafoo meesha jooga iska xamaasado iska bururay kaasuu ku dhejiyey ninkiiba ninkan islaamba lagalayahe gaalnimada ku adkaysanay waxbuu ka siiyey cuzira waa la tacziraya dil ma mudanayo murtad waa la dili karay walaa diyata calayhi balna laguma laha laakiin waxaa maamulka u furan inay xidhaan ama ay garaacaan way hawl uusan lahayn buu u baxsaday gacan dhaaf buu sameeyey gacan dhaafka in la xidho la garaaco la tacziiro way furan tahay inaad qalab samaysa halkaa laga garano wain kaana cabdan hadduu addoon yahay murtadkuna falisayidi ninkii lahaa qatlu inuu dilaa u banaan waayo sulaan iyo awood buu kuleyahay wain takararaas ay soo noqnoqoto riddatu gaalnimadiisa ninka shalay waa gaaloobay waa la soo qabtay laa ilaaha ila allah xasan rasullahi waan sii daynay maalmo kadib maashiibu ku noqday darwaaka waa kaa darwu ku noqday dhab waan soo qabanay markii meesha la keenay bui waa run laakin laa ilaaha ila allah haddana wixii uu sameeyey waa la soo qabtay waa ashaahatay wain takarara hadday soo noqnoqota riddatuhu riddadiisu iyo waislaamuhu inuu islaamo qubila minhu waa laga aqbali mar wa yucazalu lakin waa laga garaaco la xanuujin tacziir baa lagu samayn ganacka ama xabsi ha noqdo ama garac ha noqdo ama ganac dhaqaalo ha noqdee waa la ganaaxi noqnoqoshada lakin islaamnimada waa la aqbali in noqnoqodka la aqbalina ilaahay waa qur-aanka ku yihi ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma sdaaduu kufra lan tuqbala tawbatu hal mid baa laga yaabaa inaad tiraahdo mar ninkan baasha way caddahay wuu ku dhuumanayo qur-aanku wuxuu ina baray dad la og yahay oon islaam ahayn oo a shahaado ku dhuumanaya inay dhuumaan u tahay oo lagu daayo munaafiqiintina muxuu yihi itakaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiili illah dhaartiiyen ay dhaaranayeen inay mu'miniin yihiin iyagoo munaafiqiina ah. bay gaashaanay xaddii iyo xuduudii islaamka gaashaan kaga dhigteen gaashaannimana waa loo daayay inbaa waxay sheegay inbaa nabiga loo waxyooday loo sheegay in badan buu yaqiinay munaafiqiintiia shahaado maka dhabahe shahaadada qofka cismatu dami lagu siinayo inay ikhlaas tahay shardi maaha inay ka dhab tahayna shardi maaha walidaalika nabigu wuxuu yihi faidaa qaalu hadday yidhaahdaan shahaadada hadday afka ka soo baxdo casamuu mina dimaahu shahaadu cismatu dami bay samaysaa saa darteed bi munaasaba mid ahlan ku baraarujiya shuruudu laa ilaha ila allah munaasabaadda maan kaga hadli doona hadii alla yidhaahdee shuruudu laa ilaha ila allahu waa najaadka aakhire axkaamta daahirka adduunyada ma aha alcilmi wey alikhlaasu iyo waa iyo lagu badbaado wey akbar daliilla munaafiqiintii wey iyagoo munaafiqiina oo la yaqaano oo ashahaadanaya ah in badan oo ka mida ah la yaqaano ba haddana axkaamulmuslimiin guurkii iyo dabaaixdii iyo miiraaskii iyo muslimiin axkaamteed baa la siinaya nabigu weli munaafiq ma jiro dhaxal laga qadiyo munaafiq guur loo diiday ama laga guursa gabadhiisana ma jiro munaafiq baabu dabaaix la karantiilayna ma jiro aakharana fi darki asfali min annaari bay noqonayaan adduunkan axkaamu daahir islaam baa la marinayaa lishahaadati maxaa yeelay itakaduu aymaanahum junnatan gaashaan bay ka dhigteeno gaashaan ka celiyay u noqotay axkaamtii ridaday lagu fuliyo walidaalika ikhlaas iyo shuruudani liaxkaami aakhirati ee liaxjirayaal axkaami dunya fi daahiri maaha saas darteed islaamnimadu say asixi ikhlaasba kama aha alad wey bal nabigeena a islaamnimadu u aqbalay waxyaaba cajaaib oo ariib ba jira nin le rasuulka ilaahay shahaadada ku leeyahy ou leeyahay rasuulka ilaahay ajiduni kaariha naftaydu way diidan tahay waa nacaya islaamnimada wuxuu ihi asligu way kuta kaariha adoo nacaya iska islaam ninkan ma uqarsan ogow waa nacayaa buu leeyahy mid wuxuu le yidhi islaam markaasuu wuxuu yihi shardi waan ku islaami wuxuu yihi shardigaagu salaad aan rukuuc ku jirin maan raba aniga salaadaan rukuuc lahayn saas ahaa ku islaam waa yahay waa lagaga aqbalay mid kale la yihi islaam kaas yii shardi baan rabaa muxuu yihi shardigu laba salaadood keliyaan tukan bui aniga shan tukan maayo waa yahay islaam wuu ka aqbalay marka saas darteed oo munaasabada hore waxaa ku iri islaamka baabka laga soo gala waa waasic baabka bixitaankana waa ciriiri innaga laakiin hadda waxaa jirta daahiro ah soo gelitaankana waa ciriiri bixitaankana waa waasic albaabka laga baxaasana waa sixisaan ka laga soo galana yaraysaan meesha yaa ku hari war meesha waxba ku hari maayo saa dadka u dareerinayso baadadna markaasa iska daba dareerin wallaahi anan moogeyna gaal baan ahaa baan goobo dhawra u jooga walaa saas ahaa mid baa takbiirka idinku dheereeyey wuxuu yihi dadkan waa gaalo maxaa dhacayban tawxiidkii baynan aqoonin buuri oo ninkii tawxiidka iyo axkaamtiisa jaahilka ka ah magaal ba ahaa shuruuda tawxiid baan weydiinay den muxuu yihi ma garanay kaasa leeya tawxiidka ninkaan aqoonin waa gaal baa tiri dadkana waa ku gaalayse adi shuruudii ma taqaanid miya ama aqaano jaahil tawxiid baa tahay maxaa tahay xukunkaaga cabaara muslim wallahi inaan gaal ahay oran baa marka baasha haddaad albaabka laga baxaa waa sicisaan ka laga soo galana ciriiridaan meesha wa ku harimaayo islaamku albaabka soo gelitaanku waa waasix siyaa badan xataa kuwa shahaadadii kari waayey buu nabigu muslim ka dhigay maadaama ay shahaado ujeedeen sabacnaa sabacnaa bay dheheen sabacnaa sabaa carab waxay u taqiinay xilligaa loo yaqiinay cid kastoo nabi maxamed raacda sabaa diinta abeyowi ka leexdayo meeshii xumayd buu ku leexday aslamnaa bay garan waayeen laa ilaha illa allahu bay garan waayeen waxay dhaheen saba way uga jeedaan islaam baan noqonay de khaarijku weli ma qaadan islaamnimo wuu laayey nabigu wuxu yhi allahuma inii abra ilayka mima sanaca khaariju ilah dadkaa muslimka ee khaarijna ay beri baan ka ah saba ahaa bay ku islaameen maadaama diintaas aan uga jeedeen marka albaabka waa waasic laga soo galo ka laga baxa laakiin shuruud iyo mawaanic iyo hala xaqiijiye hala hala hubsadiye hala soo cadeeyo badan baa taalla qofku uu ka baxay marka la leeyahay marka albaabkii waasic ahaana haynaga ciriiriyina kii ciriiriga ahaana haynagu waasicinina halkaas subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha anta astaqfiruka waatuubu ilayk